الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبي ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد ودراسينتي كتاب كان لمرع بحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للداعية والشيخ العلامة عبد السلام الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله darsigani waa darsigii sideedaad aayaadkii safxada afartan iyo saddex ayaanu ka bilaabaynaa baabka ah alrusulu waalanbiyaau cabiid ullah ambiyada iyo rusushu waa addoommadii allah tabaaraka wa tacaala aayaadkii ka horreeyey darsigeenii kan ka horreeyey laba aayadood oo cajaa'iba baan soo marnay qul laa aquulu lakum cindii khaza'in اllahi qul laa aquulu lakum cindii khaza'in llahi walaa aclamu اlgayb walaa aqulu lakum inii malak iyo walow kuntu aclamu اlgayba lastakthartu min alkhayri wamaa masaniya asu labada aayadoodba waxay tilmaamayaan baabkan soo socda ee inay ambiyadu addoommo ilaahay ahaayeen oo aynan heybka ogeyn ashcaarta in badan aada maqasheen ee lagu tawasulo ee tilmaamaysa inay ambiyadu heybka og waxaad ogaanaysaa waa arrin ka soo horjeeda caqiidada toosan ee caqiidatu ahli sunna waljamaca ya akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadithi alcamami faina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami shicirka ummadda islaamka loo qaadi jiray muslimiinta ah shirki baa ka buuxa oo haddaad dhahdo wamincu markay dhibaato igu dhacdo adaan kugu soo cararaa nabi ilaahayow ma caqiide toosan ba inaad dhahdo markay musiibo igu dhacdo oo adigaan kuula soo cararaa ma arrin sax aba ah waa maya midda labaad inaad dhahdo wamin culuumika cilma allawxi waalqalami oo waxaa weeyaan xaggaad wax ka soo taalacataa oo qeybkaad ogtahay ma arrin saxaba ah haddaba keybka allah keligiibaa og in allaha cindahu cilmu saaca wayunazil اlgayha wayaclamu ma fi اlarxaami wma tadri nafsu maada tagsibu gada wma tadri nafsu biayi ardi tamuut maalin ciida ayaa gabdho yar yar oo jawaariye ayaa mataqaanaa anaashiid bay qaadayeen nabigu waa duuduubnaa ba la yidhi marka alayh slat slaam siday u qaadayeen oo nabigu dhegaysanayay bay dheheen wa fiina rasuulu اllahi yaclamu ma fi gadin nabi baa nagu dhex jira berri wixii dhacaya og hal mar buu nabigu soo obooday ma jooga buu yidhi wixii horeed wadeen wata nabi baa nagu dhex jira bixi beri dhici doono og maya nabiga keybka wuxuu ka og yahay inta ilaahay u sheegay intaa isku waafaqnaa bas alrusulu walanbiyaau cabiid llah rusushii iyo ambiyadu waa addoommadii allah wa nu'minu biannahum cabiidu min cibaadi illah waxaan rumaynaynaa inay kamid yihiin addoommaha alle ee ilahay uu leyahy tabaaraka wa akramahum allahu bilrisaala ilaahay risaalada ayuu ku karaameeyey wa wasafahum bilcubuudiya addoonnimuna alle ku sifeeyey fii aclaa maqaamaatihim weliba meelihii ugu sarreeyey ee in lagu ammaano ilaahay tabaaraka watacaala uu damcay waxaa lagu sifeeyey inay addoon yihiin qofka markuu meel ammaan sare a gaadho wuxuu yahay lagu tilmaamo sooma miyaad wax kale ku tilmaami waxa ugu fiican baa lagu tilmaamaa sama fi aclى maqaamatihim fi siyaaqi اhanaa'i calayhim waaka ayadoo baabku yahay baab ammaan fi siyaaqi اhanaa'i calayhim ayagoo la ammaanayo maala nabiyuna muxamed salى اllahu alayh wasalama khatamu اlanbiya aan ka bilowna nebi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam waxaa weeyaan ambiyadaa lagu khatimay nabi ka dambeeya ma jiro wanu'minu biana allaha tacaala khatama arisaalaat ilaahay wuxuu ku khatimay risaaladii ayuu ku khatimay risaalaadkii ilaahay soo diray oo dhan buu ku khatimay wuxuu ku khatimay birisaalati muxamedi salى اllahu عalيyh wasalam ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula اllah wakhatama الnabiyiin ilaahay baa nebiyada ku khatimay faarsalahu ilى jamiici اthaqalayn alla wuxuu u diray labadii ilaahay taklifada saaray oo aljini walinsi ama alinsi waljin ayuu ilaahay u diray nebi maxamed sal ly slam kama qaala tacaala yaa ayuha nnaasu dadow waa jinsu naase saad u dhan tihiin inii rasuulu llahi ilaykum rasuul baan ahay xaggiinana la ii soo diray jamiican saad u dhan tihiin rag iyo dumar lab iyo dhadig madow iyo caddaan jinni iyo insi wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ma aanan ku diri nabi maxamed calayhi salatu asalaam ilaa raxmatan xaal aa tahay ma ahana lilcaalamiin caalamiinta inaad naxariis u tahay un baanu kuu dirnay marka rasuulku sida ayay acdaau lislaam ay maanta u sifaynayaan oo iclaamka iyo wasaa'ilu iclaamka iyo warbaahinta iyo tifiyada iyo jaraaidyada iyo ay ku qorayaan nabigu inuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid dhiigyacabah oo dilaa ah oo argagixiso ah oo aan naxariis lahayn hada kadibun waftiraaun calaa diini nabiyina alayhi salatu wasalaam wa calaa nabiyina calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay wuxuu u diray maxay raxmad buu la soo saaray haddii raxmadda nabiga la dul istaago waa tacajubaysaa wallah raxmatuhu alayhi asalaau wasalaam marka diintina diinteena oo dhan baa diin salaam diinteenna oo dhan baa diin raxma laakiin maanta maca alasaf aad baan oga xumahay qalbigayguna oga gubanaya maanta da'yarta iyo juhalada qarnigan aan joogno ee wasaa'il iclaamka yuhuudda adduunka ay haysato in laga dhaadhiciyo diinta nebi maxamed la yimid waa diin argagixisa ah diinta nebi maxamed la yimid waa diin maxay aan naxariisba lahayn in la yidhaahdo oo ay dhalinyaro badan ay rumaystaan calmaaniyada iyo kuwa u shaqeeya maxaa ardayda gaalada u ana inay maxaa la shaqo ay ka dhigtaan oo ay qoraan kadibna ay buunbuuniyaan ilahay waxaan ka baryaa inuu diinta usoonagu soo celiyo maxaa la yidhahda usoo celiyo majdiga iyo sharafta ay lahayd wma arslnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wma arslnaaka ma anaan ku dirin ilaa kaafatan linnaas ay ilaa jamiica annaas dadka oo dhan baan kuu dirnay bashiiran xaala tahay cidda ku rumaysa mid u bishaaraynaya wa nadiiran aa tahay mid u digaya cidda ku beenisay walaakina akthara annaasi laa yaclamuun waana runta saas wey walaakina akthara annaasi laa yaclamuuna xaqiiqata alrasuul rasuulka iyo wuxuu la yimid xaqiiqadeeda dad badan ma garanayaan annagana waajibka nasaan axibai waxaa weeye inaan yacni suurada ugu quruxda badan iyo akhlaaqda ugu wanaagsan inaan diinteenna qiimaha badan aan aan aan nalaga arko oo aan ku bixinno oo beenta iyo khayaanada iyo isdabamarinta iyo yacni ballanta oo la gooye iyo waxaasoo dhan waa wax da baa dadka aad ka sii fogeynaysaa waxaadna siinaysaa tabriir baad gaalada siinaysaa inay diintu ayn ahayn diin raxmad leh diin wanaagsan ayn ahayn baad siinaysaa ilaa maxaa lagu furtay caalamulislaami maxabad baa lagu furtay waan ognahay kulli akhlaaq baa lagu furtay soo ma tujaarti muslimiinta akhlaaqoodii baa lagu furtay marka annaga inteenaan sufara ayaan nahay qaxooti baan nahay waan oga laakiin sababta qaxootiga lagaaga dhigay allah baa garanaya inaad gudataa lagaa doonaya waajibka alla ku siiyey soo saas maaha da'yarta iyo dhalinyarada garanaysa luqada si wanaagsan u saxaysana waa inay waajibkaa gutaan dadkani waxa weeyaan wayna soo dhaweeyeen laakiin hadiyad aada haalo a u haynaa soo saas maa hadiyad aada haalo a baan u haynaa waa iimaanka marka arrintaasi waa in lagu baraaru lagu baraaruga biidn wa akbara tacaala allah wuxuu noo sheegay anahu akhada alcahda ballan inuu ka qaaday rabbi cala anabiyiina nabiyada in adrakuu hadday gaadhaan m zamana nabiyina muxamed sal slam hadday nebi muxamed waktigiisa gaadhaan an yatabicuuhu inay nabiga raacaan ballan baa laga qaaday ambiyadii oo dhan hadday nebi moxamed noolal isku gaadhaan ama ay waktigiisa soo gaadhaan inay rumeeyaan wa fii hada daliilu waadixun arrinkaa waa daliil aada iyo aad u cado caddaynaya calaa ana risaalatahu nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu inay ahayd khaatimatu risaalaati midii ugu dambaysay risaalo ilaahay soo diro wa annahaa naasikhatun iyo in lagu bedelay likulli risaalatin madad kitaab kasta oo nabiga hortii la soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam ama kitaabkeena hortii la soo dejiyey qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waid akhada allahu miithaaqa nabiyiina lmaa aataytkm min kitaabi waxikma uma jaءakum rasuul musadiq lima macakum latu'minuna bih waid axus bal ummadaada u sheeg baa nabiga lagu yihi sal slam id waqti akhad allahu ilahay uu ka qaaday mihaaqa nabiyiin nabiyadii uu ka qaaday ballan adag mihaaqan haliida ballan adag buu ka qaaday muxuu ahaa ballanku lama aataytukum haddaan idinla imaado min kitaabin haddaan kitaab idinla imaado wa xikmatin aan idinla imaado huma markaan kitaabkaa soo dejiye kadibna jaa'akum uu idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaya limaa macakum kitaabkaa idinku soo dejiyey kitaabka idinku soo dejiyey ayuu u rumaynayaa nabiga hadduu yimaado nabi maxamed wey alayh sl o slaam latu'minuna bi waad rumaynaysaan waxaad arkaysaan ficilka rabbi isticmaalay waa ficilka la latu'minuna laamta ku jirta waa laamu lqasama waa dhaar tu'minuna waa ficil mudaaric nuunka shidina waa tawkiid saddexdaa arrimood buu rabbi isku qoofalay saddexdaa markii laisku daro waxay luqada carabiga waxay tilmaamaan dhuujin iyo adkayn iyo tawkiid lawallaahi baan ku dhaartay culimadii hore markay tafsiirkana siinayaan la wallaahi baan ku dhaartay saasay dhihi jireen sida culamadeeni niman idinku fasiraya tu'minuna waad rumaynaysaan oo waad rumaynaysaan oo waad rumaynaysaan bay dhihi jireen maxay saddex jeer ugu celin jireen culamada ma taqaanaa tawkiidkay raba inay ku sheegaan jazaahum allahu khayran culamadeena soomaaliyeedee ilaahay tabaaraka watacaala cilmiga siiye xaqiiqa culamada soomaaliyeed in loo duceeyey mudan yihiin dawrka ay ummadda soomaaliyeed ku lahaayeen iyo siday dacwada u faafinayeen latuminuna waad rumaynaysaan oo waad rumaynaysaan oo waad rumaynaysaan walatansurunahu waad uhiilinaysaan waad uhiilinaysaan waad uhiilinaysaan sheekh maxamuud dires sheekh la yihahdo golba ragga waaweyn mesha fadhi laga yaabnay yaqaaneen caalima bu ahaa sheekh maxamuud direed sheekhaasa tafsiirka u akrin jiray qof yaqaani miyuu ku jira suuq boocle madina online masaajid ku dhis dhalinyaratin male walatansurunahu waad uhiilinaysaa wa hiilinaysaan qaala alla wuxuu yihi aaqrartum war warkaasi makhrati ma ka tihin aaqrartum war ma qirteen wa akhadtum ma qaadateen calaa dalikum arrinkaa isrii ballankayga iyo cahdigayga ma ku qaadateen qaaluu waxay dhahen aqrarnaa waanu qirnay qaala ilahi wuxuu yihi haddaba sa hadday tahay fashhaduu dadka la idin diray makhraati geliya horta horta umam ummadihiina u sheega fashhaduu um, umamkiina iyo dadka la idin diray u sheega wa ana macakum aniguna miciina ayaan ka ahaanaya min ashaahidiina kuwa makhraatiga kici doona anigana ku darmanaya idan yaa makhraati anabig sal ly slam yaa makhraati anabiyadii iyo umamkii oo dhan waa makhraati faman tawallaa qofka jeesta bacda dalika fa ulaaika hum lfaasiquuna waa gaalo wey fisqu alfisqu fisqaan waynoo imaan doonta wulmu ulmaan mataqaana saasoo kale a dadka waa dad aalimiina wey bishaarat rusuli binabiyina muxamed sal l slam ambiyadii nabigeena ka horreysay iyo siday nabi moxamed u bishaareeyeen waataan kitaabkan idhi xalay hada xustaan waan jeclaan laha kitaabka in manhaj ardada looga dhigo runtii kitaab yar waan ku celinaya leanna waa muhiim kitaab aad u koobayn wey waqad bashara arusulu ambiyadu rusushu waxay bishaareeyeen salawaatu اllahi wasalaamu calayhim ajmaciin birisaalati muxamedi sala allahu alay wasalam nebi moxamed risaaladiisa iyo qur-aanka loo soo dhiibi doono ayay sii sheegeen qaala tacaala alla wuxuu yidhi waid qaala ciisa bnu maryama yaa bani israa'iil bal u sheeg nebi moxamedin alayhi salatu salaam goor uu nebi ciisihii ina maryamo ahaa uu u yidhi yaa bani israa'iil wa reer banu israa'iilow horta inii rasuulu llahi ilaykum musadiqa anigu horta rasuul baan ahay la iisoo kiin diray yaa dhahaya warkaasi ciise marka ilaah maaha ciise inan ilaahna maaha ciise waa rasuul ilaahay soo diray tabaaraka wa tacaala qiyaamana waa soo marray in la dhihi doono isagii hooyadii ay dhihi doonaan ilahay ku dhihi doono a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illah ma adigaa yidhi adiga hooyada nacaabuda qaala subxaanak ma yakunu lii an aquula ma laysa lii bxaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu ma fi nafsi walaa aclamu ma fi nafsik inaka anta calaamu اlguyuba ma qultu lahm ila ma amartanii bih an icbudu اllaha rabbii warabakum ciisa calayhi الsalaam waa rasuul min cindi اllah inii rasuul اllahi ilaykum musadiqa xaalaan u rumaynayo limaa bayna yadaya kutubtii iga horreysay oo min atawraat uu ka mid yahay wa mubashira aragada hadda xaalo aan ahay mid bishaaraynaya birasuulin rasuul rasuulkaasoo ya'ti imaan doona min bacdii aniga gadaashay rasuulkaasoo ismuhu magiciisa la yidhahdo axmed nabigeena magacyadiisa so axmed kamid mid ma muxamed iyo axmed iyo almaaxi iyo alxaashir iyo alcaaqib iyo nabiga magacyadiisa sal l slam falamaa jaa'ahu markuu u yimid bilbayinaati aayadihii cadcaddaa markay u yimaadeen qaaluu waxay dhaheen haadaa kani sixrun mubiin haadaa kani waa sixrun mubiin tawraa injiil ma ku taalay nabi maxamed inuu imaan doono sal slam kutubta kalena saasoo kale unba ugu taalay wa tacaala waktub lanaa fi hadihi dunya xasanata wa fi laakira ina hudna ilayk reer banu israaiil way markay cabanayeen ilaahayow waktub lanaa noo qor fii hadihi dunya adduunyada waxaad noo qortaa dhexdeeda xasanatan wanaag dhammaanti wa fi laakhirati aakharana wanaag dhammaanti noo qoro janno ah inaa hudnaa ilayka waan s kuusoo toobad keennay inaa hudna ay inaa rajacnaa ilayk waan kuusoo noqono waan kuu toobad keennay ilah wuxuu yihi qaala waxaad ku dhahdaa muusow waxaad u sheegtay cadaabii aniga cadaabkaygu usiibu bihi waa asiibaya man ashaau ciddaan doono wa raxmatii naxariistaydana wasicad way u waasac noqotay kula shay laakiin yaa iskale naxariista naxariista yaa iskale aladiina yatabicuuna arasuula annabiy aayadda dambe fiiri fasaaktubuhaa naxariistaasi waxaan u qorayaa liladiina kuwii yattaquuna alla ka baqay wa yu'tuuna azakaata bixiyey liladiina yattaquuna tawxiidka la yimid wa yuutuuna azakaata bixiyey waladiina hum biaayaatina yuuqinuun kuwa tawxiidka iyaga rumeeyey aladiina kuwii baan saaktubuhaa aladiina kuwii baan u qorayaa yatabicuuna raacay alrasuula raacay oo nabiga ah annabiya raacay alummiya aan waxba qoraynin waxna akrinaynin aladi kaasoo nabigaasoo yajiduunahu fiiraha annabiy lumiy aladi yajiduunahu ay ka helayaan maktuuban cindahum waa maxay maktuuban cindahum inuu nabi soo bixi doono alummiy annabiy alummiy laa yaktubu walaa yaqra yajiduunahu maktuuban cindahum yani ki tawraadda tawraad buu sidaa ogu yaalay walinjiili buu ku yaalay ya'muruhum bilmacruuf wayanhaahum can lmunkar wayuxilu lahum alayibaat ويحرم عليهم الkخhبائث ويضع canهm إsrهم والأغلال الtي kanوا عalayha marka aayaadkaas waxay tilmaamayaan نبi mحamed صلى الله عليه وسلم in la bishaareeyey وفي صحيiح mسلم عن أbي هurيرaةa رaضي الله عنه qاl qاla رsuل الlh صلى اه عليه وسلم wاladii nafsu muxamadi biyadihi ilaahaygii nat nebi maxamed nafta nafsu muxamedin nebi maxamed naftiisi ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye laa yasmacu iman maqlo nabiga dhahy alay sl slam laa yasmacu bi ima maqlo axadu min hadihi اlumma axad ummaddan kamida ima maqlo yahuudiyun ima maqlo aw nasraaniyun iman maqlo huma markuu imaqlo kadibna yamuutu uu dhinto walxaal lam yu'min uusan rumaynin biladii ursiltu bihi wixii la iisoo dhiibay uusan rumayn asagoo rumaynin uu dhinto ilaa kaana min asxaabi annaar ilaa ninka saa ku dhintay wuxuu noqonayaa maxay gaal mushrig ah oo naarta ku waaruu noqonayaa waadix yahuudi nasaara nabi moxamed soo gaadhay waa inuu rumeeyo nebi moxamed wa ilaa waa kaafirun billahi subxaanahu jala wacala gaaladu gaalnimo ma ogol yihin wa idin ma ogolo soo ma hadda kahor sanadkii hore mar baa idiin sheegay nin baa ku yidhi mushrik baa tahay markaasuu yihi ma anaa mushrika ma anaa gaala maye adi maya idinku ehlu kitaab baa tihiin bu ku yidhi ehlu kitaabka waa isu dhownahay bu yidhi yahuudi nasaara kuwa dabcaabidkaa ah mushrikiin nin la taagnaabaa marka wuxuu yidhi haa kafir baa tahay a maxaa dhahay nebi maxamed diintiisa ma rumaysanta markaasuu yihi may haddaba diinteenadu waxay u taqaanaa qofka nebi maxamed rab inuu gaal yahay saas igu sheega bu yidhi hadda gaal baan habeen marka hadda ma fahanteen ninna wuba isdhiibay oo caqiidadiisi u iibsaday sax ninna dacwada muxuu u gutay si yaab loo xigmad leh waayo ilahay baa yidhi ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calى anfusihim bilkufri ulaaئika xabitat acmaalu wa fi naari hm khaalidun man kadaba birisaalati muxamedi kafar sala la alay slam qofkii nebi moxamed risaaladiisa ku kufriya waa gaaloobay faman kadaba birisaalati muxamedi sala allahu alayhi wasalama qofka nebi moxamed risaaladiisa beeniya eh, kadaba birisaalati muxamedin faman kadaba qofka beeniya birisaalati muxamedin ila annaasi jamiican in loo soo diray qofka nebi moxamed dadkao dhan in loo soo diray risaaladaasi inay caam tahay qofka beeniya faqad kafara bijamiic rusul ma ah wuxuu beeniyey nabiga keli ah alayhi sala slaam ee wuxuu beeniyey ambiyadii oo dhan buu beeniyey xataa birasuulihi aladii yazcumu anahu mu'minu bih xataa rasuulka uu sheeganayo inuu rumeeyey xataa wuu beeniyey mutabicun lahu xataa nabiga uu isleeyahay iyo rasuulka waad raacsan tahay xataa wuu beeniyey qaala tacaala wuxuu yidhi kadabat qawmu nuuxin ilmursaliin kadabat way beenisay qawmu nuuxin waxay be almursaliin mursaliintii bay beeniyeen qawmu nuux aragda sharaxa yarow kuu sheegayo fajacalahum alla wuxuu ka yeelay mukadibiina kuwa beeniyey lijamiici rusul ambiyadii oo dhan inay beeniyeen buu alla ka dhigay maca anahu lam yasbiq nuuxun rasuula nuuxan rasuula macanahu lam yasbiq nuuxan rasuula ayadoon ognahay inuusan rasuul ka horreyn nabi nuux haddana hadday nabi nuux beeniyeen maxay beeniyeen xataa nabi muxamed bay beeniyeen sala allahu aleyh wasalam man iddaca nubuwata bacda muxamedin kafar qofka nabi maxamed gadaashiisa nabinimo sheegta waa gaaloobay zamankana meeqaa nabinimo sheegata ade waad ogtihiin ciraaq xataa islaam baa ka soo baxday oo tiri nabi baan mar aan tacliiq yar kas ka bixinaya waxaan idhi waagu addoonku nabad ahaa yaanba islaan nabi laga dhigin ma la fahan soo ma waagii nabiyada lasoo diri jiray yaanba islaan nabi laga dhigin haddoo nabiba lasoo diri jirin anigoo islaana nabi ah se wax lagu qoslo ma a ah, lagu qoslo way cid intay maanta soo baxdo nabi baan ahay dhihi kartaay man iddaca nubuwata bacda muxamed sal ly slam kafar wa nu'minu waxaan rumaynaynaa an laa nabiya bacda muxamedin sala allahu aleyh wasalam nebi moxamed gadaashi inuusan nebi ahayn faman iddacaa bacdahu nubuwata kafar qaala allahu tacaala walakin rasuula allah wa khatama anabiyin maa kaana muxamedun baa ka horayso abaa axadi min rijaalikum nabigu saxaabadu hasa u fadhida ayuu nabigu ayadda ku dul akriyay axad meesha fadhiya oo nabi maxamed aabba u yahay meesha kuma jiro caruurtii nabiga ee wiilasha ayagoo yaryar bay dhinteen lixikmatin yaclamuhu huwa xikmad ilaahay og yahay laakiin xikmadda inaga noo muuqan karta waa maxay hadduu wiil nabi dhalay weyneyn lahaa oo nabiguna dhiman lahaa in dad dhihi lahaayeen maxay waa ina nabi soo saas maaha laakiin allah tabaaraka watacaala xikmadiisa wiilashii ayagoo yaryar bay dhinteen gabdhaha basaa guur soo gaadhay oo la guursaday walow ay dhammaantood dhinteen nabiga oo nool ilaa faatima faatimana ay lix bilood ka dambeysay xagga taariikhda walakin rasuul allah nabigu waa rasuul ilaahay waa khatama nabiyiin waana midkii lagu khatimay ambiyada oo dhan wa fi صaxiixi muslim can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi sal ly slama qaala fudilat fudiltu dheh cala alanbiya ambiyada ayaa la iga fadilay bisitin lix arrimood baa nabiyada kaga duwanah nabigeena dhahaya calayhi isalaatu wasalaam uctiitu jawaamica alkelim waxaa lay siiyey hadal alfaadiisu ay kooban tahay laakiin macno aad u ballaaran leh laa taqdab saxaabibaa nabigu yidxuyey yaa rasuula ii dardaaran laa taqdab kelimada carada la yidhaahdo macaanideeda bal aan fiirino mafsadadeeda aan fiirinno bal dhibkeeda aan fiirinno bal kelimada yaraanteeda iyo macnaha ay xumbaarsan tahay intay la eg tahay ila daraaseeya laa taqdob waa xadiid dhan saxaabi baa u imaanaya ii dardaaran laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuusa ka zuuli inuu ka qoyan yahay ilahay xuskiisa waa kelimo kooban itaqi llaha xayثuma kunt waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan xadiidkaa saddexda qaybood ka kooban diin oo dhan kama maqno itaqi llaha xayثuma kunt waatbici sayi'ata alxasana tamxuha wakhaaliq الnaasa bikhuluqin xasan addunya aakhare maxaa koobay saddexdaa lafdi idaa nabiga sal l slam waxaa la siiyey jawaamica alkelim wa nusirtu birucbi waa qodobka labaade lixdii maa tirsanaysaa midkii koobaad soo marnay ka labaad wa nusirtu waa la igu gargaaray birucbi argagax gaalada masiirata shahrin riwaayo kale bil in loo socdo markaan gaalada u jiro ayay sii cabsan jireen maalintii haybada muslimiinta laga zuuliy ee laga qaaday ee ilaahay tabaaraka wa tacaala muxuu ku riday dulli buu ku riday kadibna cagsi bay arrintu noqotay bil in loo socdo iska daaya bilo in loo socdo in laga boqo gaaladii beddelka nebi maxamedlahi sala allahu alay wasalama bil in loo socdo markaan gaalada u jira ayaa argagax lagu tuuri jiray sala allahu alayh wala slam maxaa maqan cizadii islaamkaa maqan oo sharafta islaamkaa maqan oo baydada islaamka in la difaacaa maqan waa qodob muhiima weeye wanusirtu birucbi uxilat lii alghanaa'ima aw liy alghanaa'ima waxaa la ii baneeyey haniimada inaan cuni karo alghaniima umamkii naga horreeyey oo dhan haniime waxaa la yidhahdaa markay gaaladii muslimiintu dagaal u dhex maro dhiig daato xoolaha meesha laga qabsadaa haniime la dhahaa fay fayna waxaa la dhahaa hadduusan dagaal dhicin farqigaasa udhexeeya haniime iyo fay khaniimada marka shan meeloodow meel baa bangiga islaamka la dhigaa fuqarada muslimiinta iyo aalubeytka ayaana halkaa biilkooda laga soo saaraa inta kalena mujaahidiinta ayaa qaadata waa khaniimada waclamuu suuratu lanfaal anama hanimtum min shay faana lilahi khumusahu walirasuuli walilqurba walyataama soo ma ahayn nabigeena ambiyadii ka horreysay oo dhan markay khaniimada la aruuriyo dab ayaa ka imaan samada naar baa ka imaan jirtay markaasay qaadan jirtay laakiin ummaddeena ayaa loo xalaaleeyey wa jucilat liya larda cafan wa jucilat liya alardu masjida ummadihii hore meel aan masaajid ahayn salaadi kagama ansixi jirin laakiin meel alla meeshay salaadii kugu qabato shareecadeenna waad ku tugan kartaa kelia meesha haddayna qubuur ahayn haddayna maxaa la yidhahdaa geel xeradiisa haddayna ahayn wahaa kada meelo mucayan ah geela xeradiisa maxaa la yidhahdaa eh, maxay ahayd qubuuraha musqusha ahay wakuka meelo mucayan haddayna ahayn kuwa laftooda hadii lagugu xidho ka warr xabsi haddaad ba ku gasho ayada lafteeda dadka kuu qabto soo maaha laakiin tan waa adoo khayaara laga hadlayaa wa jucilat liy alardu masjidan baa la iga dhigay iyo wa tahuuran tahuurkana waa caradi iyo ciiddi oo ciiddi waan ku gebagabaysa ku booraysanayna booraysi ama gebagebo labada waa la yihahdaa waan ku booraysanayna wa ursilat ila alkhalqi kaafatan macnaha maxalushahiidkuna waa halka soo maha wa ursiltu waa la ii diray ila alkhalqi makhluuqaadka kaafatan dhammaantood wa khutima bi ah, may waa tan dambe wakutima biy nabiyun soo maha nabiyadana waa la igu khatimay man kadaba birisaalati axadi min alanbiyaai wاlmursaliina kafar qofka beeniya ambiyada iyo rususha waa gaaloobay axad kamida ya wman kadaba birisaalati axadi min alanbiya wlmursaliin faqad kafara biijmaci lmuslimiina qaala tacaala aayaddan horaan kusoo marnay in aladiina yakfuruuna billah kuwa ilahay ku kufrinaya wa rusulihiina ku kufrinaya wa yuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala saaraan bayna allahi wa rasulihi ilah waan rumaysannahay laakiin rusushiisa ma ma rumaysnin ama rususha qayb baan rumaysannahay iyo allah qaybna ma rumaysnin wa yaquluuna waxay leeyihin nu'minu bibacdin qaar baan rumaynaynaa wa nakfuru bibacdin waa sharixadda dambe wa yuriiduuna waxay doonayaan an yatakiduu bayna dalika sabiila wax udhexeeya inay meel udhexeeya inay maraan oon labadaa midna ahayn ulaaika hum lkaafiruun xaqan dhab ahaantii iyo xaqiiq ahaantii iyo runtii gaalo cadcad oo lugeynaysa daa rabtaa kuwaas baa la yidhi waactadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina gaaladii cadaaban muhiinan cadaab ihaanaystana waan u diyaarin waladiina aamanuu kuwa se iimaanka laga helay waladiina aamanuu billahi kuwa alla rumeeyey kow wa rusulii rusushiisa rumeeyey labo walam yufariquu aan kala saarin bayna axadin minhum ambiyada aan kala saarin ulaaika kuwa tilmaantaas leh saufa nuti yu'tiihim ujuurahum waa aakhare eh ayaa ilaahay siin doona ajir ujuurtoodii baa alla siin doonaa wa kana allahu gafuura raxiima ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa mid naxariis badan oo dembi dhaaf badan walacalla halkaa inaan ku ekayna bidn illahi tabaaraka wa tacaala ee darsigeena soo socda alimaanu biاlyawm اlآkhir wajazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wasalaamu alaykum waraxmat اllahi barakatu